waxaan kusoo jirnay kitaabkii muqadimatu tafsiir lishaykh اlislaam ibnu taymiya raximah اllah waxaan soo gaarnay fiqrada afraad waxaajatu lummati ummada baahida ay u qabto waxaajatu lummati ummadda baahida ay u qabto qur-aanka maasatun waa mid adag ama daran waxaajatu lummati ummada baahida ay u qabtaa waa mid daran ilaa fahmi lqur'aani qur-aanka fahamkiisa ay u baahan tahay alladii qur-aanka huwa xablullaahi ilaahay xarigiisa ah xariga almatiinu adag waxa weeyaan qur-aankan inay fahamto ummadda baahida ay u qabtaa mid aad u adag weeye sababtoo ah qur-aanku waa xarigii ilaahay waa xarigii isku xidhi lahaa addoommada iyo allah oo ilaah uu yidhi wactasimuu bixabli illaahi jamiica xarigga allaah qabsada oo ku dhega xarigga allaah oo la sheegaya waa qur-aanka markaa ummaddu haddaysan qur-aanka fahmin ilaahay kuma xirmi karto ummad ilaahay ka go-nayay noqonaysaa ummad ilaahay ka go-na qayr ma laha marka waxa weyaan ummadu baahi adagay u qabtaa qur-aanka sababtoo ah qur-aanku waa xariggii allah oo adkaa oon go-ayn oon laga cabsayn meel cidlaa inuu kugula go-o waxaajatulummati ummadda baahideeda oo um, ay baahida ay qabto maasatun waa mid daran ilaa fahmi lqur'aani qur-aanka fahmkiisa ay u baahan tahay alladii qur-aanka huwa xablullaahi ilaahay xarigiisa ah xariga almatiinu adag wadikru waanana ah dikrigaasu alxakiimu dilxikmati xikmada u saaxiibka ah qur-aanka waxa weeye waa dikri kitaabka qur-aankaa wax ah alla ku sheegay inuu dikri yahay dalika natluuhu calayka min alaayaati wadikri alxakiim marka waa dikri oo xakiim ah marka wadikri lxakiim lafdi ahaanuuna ugu soo arooray qur-aanka marka qur-aanku waa dikri maxaa yeelay waa waxa alla lagu xuso oo ilaahay lagu caabudo weeye saas darteeda marka waa dikri qur-aanku dikrigeesu alxakiimi wadikru qur-aanka dikriga dhe alxakiimu ee xikmada u saaxiibka ah xakiim laba macno ayuu leeyahay xakiim bimacnaa dilxikma midka xikmada u saaxiibka ah wax kasta oo qur-aanku uu jideeyo xikmaa ku jirta duu wax xaaraamtinimeeyo xikmaa ku jirta haddii marka la khilaafo nahyigiisa waa lagu khasaara maxaa yale xikmadii allah marka waa qur-aan xikmad u saaxiib ah, taas waa macna macnaha kaleeto waxa weeyaan alxakiimu ayilmuxkamu ee la sugay qur-aanka muxkamka ah ee la sugay ee aan mansuuqa ahayn wey wasiraadu waa jidka almustaqiimu toosan qur-aanku waa jidka toosan oo ilaahay raalli ahaanshadiisa iyo jannadiisa ku gaarsiinaya wadda toosan oon luuqluuq iyo leexleexasho midba gelayn weeye say usii socoto ilaahay jannadiisa iyo raalli aad ku gaarayda weeye maadaama uu sidaas yahay waxa weyn baahi adagaa ummadda u qabtaa alladii waa siraad alladii waa midkii qur-aanku alladiidan dambe alladiidii horaa laga bedelan alladii waa midkii qur-aanku laa tasiiqu aysan la leexa karin bihi qur-aanka alahwaau haweeyaalku aysan la leexa karin qur-aanka hawooyinku lama lee kama lama leexo karaan maxaa loola jeedaa macaani dhowra ayaa lagu fasira ahlcilmigu ku fasireen waxaa ka mid ah in loola jeedo waxa weeyaan qofka raacaa xaqa ka lumi maa oo waxa weya dadka waxyaalaha lumaya iyo bidacda waxaa la dhahdaa ahwaa hawadana asalkeedu waa rabitaanka qofka ku jiraa ladhaha hawa hawa waxaa la dhahdaa qofka rabitaankiisa marka qofkan qur-aanka raacaa ma la leexanayo qur-aanku ee dariiqii mustaqiimkahayu la qaadino jannada alla geynaya marka waxa weeyaan laa tamiilu biitibaacihi can ilxaq weeye haddii rabitaankaaga iyo jacaylkaadu qur-aanka noqdo oo sida uu yahay aad u raacdo xaqa kaala leexa maayo xaqu ku waafajina qur-aanku oo ilaa asagiyaaba xaqii yahe taas waa macno macnaha kale oo ay ahlucilmi kugu fasireen waxa weeye laa tasiiqu bihi alahwaa in loola jeedo laa yaziiqu waana isla macnihii horetuu ku dhow yahaye laa yamiilu bisababihi ahlulahwaai waalaara dadka baadiyoobay oo ahlulbidaca iyo ahludalaalka ah qur'aanka raacid ay raaceen lama baadiyoobin laakiin waxay la baadiyoobeen hawadooda iyo aaraa kale oo ay raaceen ee ahlulbidac iyo ahludalaal uma noqon inay qur-aanka raaceen saas darteeda qofku qur-aanka uu raaco ahlu dalaal iyo ahlubidac ku noqon maa ee ahlulxaq ayuu ku noqonaa macno saddexaad waxa weeye alladii qur-aanka laa tasiqu aysan la leexa karin bihi asaga alahwaau ey laa yaqdiru ahlu lhwaa walaraa calaa tabdiilihi wa takyiirihi wey qur-aankan ma awoodaan ahlulbidac waalahwaa inay bedelaan ma awoodaan oo ay dooriyeen sidii ahlu kitaabku ay diimahoodii u dooriyeen yahuud kitaabka alla u soo dejiyey ee towraad ahaa way bedeleen towraaddii alla soo dejiyay hadda ma hayaan say maalinba xaraf uga tirayeen midna ugu qorayeen waxaa meesha iskugu soo haray dalaalaad ay iyagu degsadeen oo dhowr goor la bedelay marka sidaasoo kale ma awoodaan inay yeelaan ahlulbidci oo ay qur'aankan aankan taxriifiyaan maxaa yeelay damaanaqaad ilaahay u haystaa innaa naxnu nazalna dikr wa innaa lahu laxaafiduun way dhacaysaa waana arki doonnaa ahlubidaca inay qur-aanka fasiraan ilaa muddo dheerna fasiri jireen hawadoodana ay ku fasiraan laakiin mar kasta waxaa taagan qur-aankiioo barax lahayn oo saafi ah iyo macnihii tafsiirkii saxda ahaa oo saafi ah aa garab taagan oo naqdinaya marka qofkii xaq xaqreediisa markasta wuxuu hele qur-aankii oo aan waxna lagu darin waxna laga jarin iyo macnihiisii xaqa ahaa oo ay ku fasireen saxaabada taabiciyaalka oo cad oo naqdinaya macnaha baatilka ayaa taagnaana ilaa yowm lqiyaama ayaa taagnaana marka ma awoodaan ahlulbidacu inay dooriyaan oo ay bedelaan qur-aankan ilahay baa ilaalinaya marka waxa ummaddu u baahan tahana waa diin aan la bedelin oo kii nabiga ah kaasa ummaduna maanta u baahanta iyo weligeed walaa taltamisu kuma daranto bihi qur'aanka aanka alalsuna carabyaalku kuma darma luqooyinka kale quraanka kuma darma qur waxa weeyaan waa luqa carabiya wa maca daalika ayu shaksi kasta oo akriya luqo kaloo carabiya qur'aanka uma ekaa karto mana dhici karto inay u ekaataan ma dhici karto qofka dadka ugu fasiixsan haduu gabiyo hadduu hadal nafriya akriyo qur-aan u ekaanma qur-aanku waa luqa carabiya laakiin luqada carabigahoo kale kuma darno marna lagama yaabo in ugu dar xataa uma ekaa karo sababtoo ah waa ijaaz ah ku jira tan qur-aankan waa kalaamullaahi waa alle hadalkiisii saas darteeda asagu ijaasu tusaa wax aan banu aadamku awoodin inay la yimaadaan ah, qul in ijtamacat alinsu waaljin calaa an ya'tuu bimili hada alqur'aani laa ya'tuuna bimili iska daa laba carab iyo toban carabiye jinni iyo insaaqay iskugu tagaan carabuna fusaxadooda isku keento qur-aanka aayad kamida lama imaan karaan hal suura qur-aanka ugu gaaban innaa acdaynaaka alkawfar hadday adduunka waxaa joogaan isku yimaadaan uma ekaanayo kalaamkooda marka kalaam kale qur-aanka kuma dheehno taasuna waa calaamad cad oo tusayda inuu yahay kalaamu rabbi alcaalamiin ee uusan ahayn kalaamu lmakhluuq taas ayaa tusayda taasat marka ah, uqooyinku kuma darmaan walaa taltabisu kuma daranto bihi qur-aanka alalsun luqooyinka lisaanka laba macno waa loo isticmaala luqada waa loo isticmaalaa carabka xidhintana waa loo isticmaalaa hadda macnaha waxa loola jeeda waa luqooyinka ee carabyaalka caadigaa loolama jeedo luqooyina loola jeedaa carabyaalka lagu sheegayo walaa yakhlaqu ma duugoobo can karati taradiidi celcelinta tiradeeda kuma duugoobo can karati nusqooyinka gabal waxa ku sugan calaa karati marka waxa weeyaan kitaab xadiis ahaan ugu qoran yahay xadiis daciifa isagoo ah uu hadalkaan ugu qoran yahay waxa weeyaan tirmidiga caliy bnu abi aalib hadalkiisa isagoo ahna xaafim katiir tafsiirkiisu ku sheegay ayuu ku sheegay marka laakiin shiiku ka hadal ahaan alfaad ahaan oo u adeegsaday ahlucilmiguna waxay dhahdaan alfaadan kulli waa wada xaq isagoo alfaad ahaan hadda u adeegsana kumaba dhihin nabiga yidhi soo ma jeedi maxaa yal xadiis ahaan nabiga ugama sugna saas uusan tiirin ee alfaad carabiya sideediiba isaga u adeegsa soo ma jeedid saas darteeda tirmidiga markuu ku yaallo can kafrati iyo calaa kafrati laba nusqo tirmidiga ay ku kala yaalin ah, laba nusqo ayay ku kala yaalin laakiin cantaa feecan nusqooyinkuna ay u badan yihiin walaa yaklaqu ma duugoobo laa yaklaqu ilaa yablaa wey duugma noqdo baaba kalaam kaleetoo laba goor saddex goor ku socodid ku daale marka dambe kula macno beela isaga laakiin aayad qur-aan kun goor haddaad ku celido waa kusii macaanse ku celcelinta lama duugoobo walaa yaklaqu ma duugoobo can kafrati tardiidi celcelinta tiradeeda kuma duugoobo walaa tanqadii ma goodo cajaa'ibuhu la yaabyaalkiisa haddii qur-aankii macnihiisa aad fahmaydood akrido ood u fiirsatood dhammaydo intaasoo la yaab oo macaani iyo xikam aad la yaabtaad ku arki mar kale haddaad ku laabato kuwo kaloodan hore u arka inaad ku arki markastood ku laabato ilaa aad ka dhimaydo waad ku arki laakiin yaa waayo marka qofka macaanidaas iyo cajaa'ibta arka yaa waayo waa qofka garanaya qur-aanka macnihiisa markuu akrinayana tadabur iyo ufiirsi ku akrinaya labadaas sifo qofka isku darsado weey waa inuu horta qur-aankii macnihiisii garana haddana markuu akrinayo waa inuu ku akriyo calaa tadabur sidii alle u soo dejiyey kitaabun anzalnahu ilayka mubaarak liyadabbaruu aayaatihi ujeeddadii loo soo dejiyo waa inuu ku akriyo laakiin qofkii shaab iskaga akriya ama macnihiisana aan war ka hayn iska daayo hal cajab xataa ku arki hmm. saasuu yidhi maxamed saali usaymin markuu sharxaya kitaabka ah, hal cajab inuusan arkinaa dhacdo weligiis ah, maxaa yal cajabkas wadadu ku arki lahaaba kuma socdoba kuma socdo laakiin cajaa-ib iyo layaab waxaa ah helaya raggiis waxa weeyaan sida saxaabada qur-aanka u ma la yaabuusan ka dareemayn fiiri ninkii saxaabiga ahaa ee nabiga sala allahu calayhi wasalam uu waardiyaha u dhiibay ee suuratulkahfi akrinaya salaatuleyl ku tukanayey ee cadowgii inta usoo gurtay hal fallaara ku dhejiyey ee fiiri asagoo tukanay fallaarta inta iska sii iska tura iska wata fiiri waa dhaawac u fiirso ee mid kale uu ku dhejiyey ee iska watay ee mid saddexaad ku dhejiyey intaas waxaan diidanaa yuu yihi suuradda macaanka inuu iga kala go-o bilahi caleyk fiiri ninkaas u noqdo fiiri iyo anaga mas-uulidaana ah, marka kuwaas weey kuwa cajaaibka ka arkaya iyo dadkii dariiqoodii qaada ilaa yawm lqiyaama walaa yashbacu kama dhargaan minhu min alqur'aani qur-aanka xaggiisa alculamaau culamadu qofka caalimkaah qur-aanka kama dhargo waa akrin macaani cusubuu ka heli xikam cusubuu ka heli wa u baahan yahay mar kaluu ku laaban mar kaluu ku laaban ilaa uu dhinto waxa weeyaan mar kasta uu qur-aanka akriyo cilmi cusubaa uga siyaabi masaa'il cusubaa uga siyaadi ilaa qiyaamaha dhacdo kastoo adduunka ka dhacdana qur-aanka xukunkeedu ku yaalla ilaa qiyaamu saaca wixii dhaca qur-aankaasu xukunkeeda laga heli iyo sunnada marka culimmadu kama dhargaanoo macnihiisa sooma afmeeraan walaa yashbacu kama dhargaan minhu qur-aanka xaggiisa alculamaau culimmada man qaala bihi qofkii qur-aanka ku hadlaa sadaqa rumu sheeg qofkii qur-aanka ku hadla oo qur-aanku xukunkuu sheegaya sheega qofka sheegay rumu sheegay ee qofkaasu been ma sheegin waman camila bihi qofka ku dhaqma oo ku amal falana ujira waa laga abaal marin oo ilaahay baa ajar ka siin waman xakama bihi qofka qur-aanka wax ku xukmiyana cadaal cadaaladuu sameey maxaa qur-aankaana waa sifadiisu waxay tahay sidqun fi lakhbaari wa cadlun fi laxkaam akhbaarta waxa qur-aanku sheegaya dhammaan waa wada wax alla waxa xukm uu sheegana waa cadaalad waxayna hadhayskaas culummadu ka soo qaateen qowluhu tacaalى watamat kalimatu rabbika sidqan wacadla watamat kalimatu rabbika kelimada rabbigaa waa dhammaystiranta maxay ku dhammaystiran tahay sidqan wacadla sidqan fi اlahbaar wacadlan fi اlaxkaam wax kastoo qur-aankaasuu sheegaya waa wada run wax kastoo xuguna oo uu sheegana waa wada cadaalad marka man qaala bihi sadq qofka ku hadlaa rumu sheegay waman camila bihi qofka ku dhaqmana ujira waa laga ajar siin waman xakama bihi qofka wax ku xukmiyana cadaal cadaaladu sameey cadli kale ma jiro qofka qur-aankan iyo sunnadan waxaan ahayn oo xugum ah wax ku xukmiya waa jaa-id haddaad maqasho qofkan waa cadlina waa qofka kitaabka iyo sunada wax ku xukmiya qof jaa-ida haddaad maqashona waa qofkan kitaabka iyo ma jiro adduunkan cadli waman dacaa qofkii dadka ugu yeedha ilayhi ila lqur'aani qur-aanka qofkii qur-aanka dadka ugu yeedha oo muxuu leeyahay war qur-aanka ha la raaco sidaas ha la yeelo qur-aankaa sheegaye sidaas ha la rumeeyo qur-aankaa sheegaye qur-aanka isaga ha la raaco waxa weeyaan qur-aanka qofka dadka ugu yeedha qofka noocaasa hudiya waxaa lagu hanuuniyey ilaa siraatin jid mustaqiimin toosan laa shaqadii nabiyaalkaba weeye nabigu dadka ugu yeeray qur-aanka ugu yeeray marka qofka dadka qur-aanka ugu yeeraya waa qof dariiqii nabiga dadka ugu yeeraya sal allahu calayh wasalam waman tarakahu qofka qur-aanka ka taga min jabbaarin mid wax qasba xaala uu yahay qasamahu lahu dhabarka alla ka jabiya qofka qur ka taga ee jabir jabbaabirada ka mid ah ee yidhaahda waxa weeye qur-aankana dee qarnigii waxa weeyaan laba kun iyo koob iyo tobanaa la maraa koob laba la maraa qur-aan waktigaa lalama socon karo waxa weeye dhabarka alla ka jabiya Ah, dhabarka ee eh, ilaahay ka jabiya ilaahayna wixiisa ma meel mariyo waxa weeyaan qofka qur-aankan ka taga waman intaqa alhudaa qofka hanuun ka raadiya fii kayrihi qur-aanka meel aan ahayn adallahu llahu ilahay waa baadiyeeya macnaha qofka is idhaahda hanuun wax wanaag aha lagu gaarin qur-aanka waxaan ahayn macnaha qur-aanka wax khilaafsanaa loola jeeda haddaad ka raadiyo hanuunka xadiidka qur-aanka meelaan ahayn kama aadan raadin aa qur-aankaa ku amray xadiiska in la raaca soo maaha ah qur-aankaaba amra xadiidka in la raaco qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii ah, wamaa aataakum rasuulu faquduuh wma nahaakum canhu fantahuu laqad kaana lakum fii rasuuli اlahi uswatun xasana liman kaana yarju llah walyowma alaakhir qur-aankaa ku amraa sunnada raacideeda qofkii marka qur-aanka sunnada raac hanuun ka raadiyaa qur-aanku raacay meel kale kama raadin laakiin waxaa laga hadlaya qur-aankii iyo sunnadii meel aan ahayn qofkii hanuun ka raadiye oo is yidhaahdo waxa wey qur'aankan iyo sunnadan ayaga hadda laguma soco kale waxa weyn meel kale hanuunka raadi ama wanaag adduuna lagu gaarin iyo wanaag aakhireen qur-aankana laga hadlayo wax qur-aanka khilaafsan midka noocaasa adallahu llah ilaahay waa oo hanuunku waxa weeyaan hanuun diineeda laga hadlaa dee diineed adduunyada qofku waxa weeyaan wixii aan sharciga ka hor imaanayn waxa u yaalla saxiix muslimka antum aclamu biumuuri dunyaaku nabigu uu yidhi sal allahu calayh wasalam idinkaa u aqoon badan arrimaha adduunyada taa sidaa rabtaan u raadiya mar haddaysan diinka kahor imaanayn waa un diinka aysan ka hor bis laakiin wax walbo adduunyaha kitaabka ka fiir maaha idinkaa u aqoon badan uma yidhi nabigu sal allahu calayh laakiin waa maxay waxa weeyaan wax dil laga dhiganayo waa inaan qur-aanka meel ahayn laga raadin adduunyadana wixii diinta kahor yimaada waa in laska daayo waa in la iska daayo qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi faimaa yatiyanakum hadduu idin yimaado aayadda waxay ka hadlaysay nabiyullaahi aadam iyo hawaa markii geedii ha cuninina la yidhi ay cuneen markaasaa ilahi wuxuu ku yidhi ihbidaa jamiica waxa weeyaan dega oo jannada ka degaya dhulka taga bacdukum libacdin caduw gabalkiin ayadoo gobolka kale col uu yahay adiga aadam ah iyo xaawo dega dhulka taga duriyadii laydinka abuuri lahaana dhabarkiibaa ku jirtaa idinka duriyadaas iyo marka laydinka abuuro waxa weeyaan gabalkiin gobolka kaluu col u noqo dhulka taga dhulka marka tagtaan jannada cisyaan laguma sameeyo geedaasaad cunteenaha cuninina laydiin dhulka taga markaad tagtaan waxa wey lama dhihin caqliina ku socda waa nabi alle ogow iyo xawo muminadoo laga abuuray ilaa wuxuu yidhi hanuun hadduu iga yimaado xaggayga oon hanuun soo diro waa rasuul iyo kitaab hanuun aayadda saasa isugu xirneen dhulka taga wey markaasuu alla yidhi fa imaa ya'tiyanakum hadduu idiin yimaado nabi aadam iyo duriyadiisi alaga hadla anagu duriyadeennaga ka midna hanuunkii waa noo yimid waa nabi maxamed sala allahu alay slm kitaabkiisa hanuunka la sheegay waa kitaab iyo rasuul fa imaa ya'tiyanakum hadduu idin yimaado minii xaggayga uu idinkaga yimaado hudan hanuun faman itabaca qofka raaca hudaaye hanuunkayga falaa yadilu ma baadiyoobayo fi dunya addunyada dhexdeeda walaa yashqaa mana dhurdarsanayo fi laakhirati aakhira dhexdeeda qofka raaca hanuunkaas adduunkana ku lumi mayo aakhirana naar ma gelayo aayaddan siduu yidhi cabdullaahi bni cabbaas bisanadin saxiix waxa weeyaan qofka qur-aanka raaca ilaah wuxuu u damaanad qaaday allaa yadilla fi ddunya walaa yashqaa fi laakira inuusan adduunka ku baadiyoobin aakhirana naar gelin ilaahay baa u damaanad qaaday ah, ilaahay baa u damaanad qaaday marka qof kasta ee doonaya bidacda iskhilaafsan hawooyinka iskhilaafsan inxiraafaadka iskhilaafka iska soo horjeedka fitanta inuu ka badbaado waa inuu qur-aanka fahmaa xaqa fahmihi waana inuu raaca inta ka tajarrudo hawadiisa sida naftiisu jecesha inta u kaadiyo xagga dhigo waa inuu qur-aankaanu macnaha uu sheegaya dabagala waxaa xaqiiqo ah adduunka inaad ka badbaadaydo dalaal aakhirana naar aad ka badbaadaydo waana damaanqaad ilaahay faman itabaaca qofka raaca hudaaya hanuunkayga oo caqiidadii ku raaca cibaadadii ku raaca wax walba siyaasadii ku raaca dhammaan waxa weeyaan diinkiisoo kaamila ka qaata falaa yadilu ma lumayo fi dunyaa adduunyada dhexdeeda walaa yashqaa mana dhur darsanayo ahlunaar noqon mayo fi laakhirati aakhira waman acrada qofka ka jeesta can dikrii aniga kalaamkayga dikrii mar kalena matniga inoogu imaan doontaa isagoo icraabaya sheeku laba macno ayaa ku bannaan in la yidhaha masdarun mudaafun ilaa faacilihi can dikrii aniga xuskayga kalaamka anugu aan sheegay wey qofka qur-aanka qur-aanku way kalaamulay soo maaha can dikrii aniga sheegidda aan sheegay qur-aankan aan sheegay qofka ka leexdo markaas waa masdarun mudaafun ila faacili qofka aniga kalaamkayga ka leexdu noqon oo quraanka ka leexdo macnaha kalena waa masdarun mudaafun ilaa mafcuulihi in laga dhigo ayada sidaas isagoo iraabay matniga noogu iman markaasna macnuhu wuxuu noqon man acrada qofka ka jeesta can dikri aniga xusida lay xusayo cibaadadii lay caabudayo qofka ka taga oo diintiu ka tegay cibaadadii aniga lay caabudayo qofka iska daaya Ah, oo ilaahay uu addoon u noqdo caabudo iska daayo saasay noqon macnuhuna waa israaci waa isku meel imaan fa ina lahu qofkaas waxa u sugnaaday qur-aankii alle ka jeestay iyo inuu alle caabudo maciishata nolol ayuu adduunka leeyahay dankan oo ciriiri ah nolol ciriiri ah nolosha ciriiriga ah waxa weeyaan waa walbahaarka qalbiga ah ma aha nolosha raaxadu dhaqaalo in jeebka kaaga buuxaan ma aha waxa weeyaan inama alghinaa hina nafs ganinimadu waa qalbiga qofka muuminka ah arkee maanta meelahaan waxa wey bacyaro biyaha warwareejin laba ab toban xaboo nacnaxu sidaa waxaas leeda waxaan ha laga soo saara meel xabad inta rootiga kala baxo koobshaa ku cabo sao farxsan iska seexa alla caabudo raaxo ku nooli waxaana dhacda mid intaasoo badan isku saaran tahay oo baabul intaasu wuxuu u taagan tahay inta caawo hoyo waayo cirka fiidiyo dhulka fiidiyo walwalo inu isdaldalo fiiri ayuhumaa axsan yaa raaxaysana marka labadaas ya ma waxaa raaxaysaa ninka isdeldelay fiiri oo murmadiisu gaartay inuu isdilo tan noolaa waayo fakeri kama fakerin naar ogow naar qofka fakera isma dilo ee allo caabudaa ee wuxuu ka fakeray adduunyu markaasay la fool xumaan sida uu ku sugan yahay dabaqa uu isagaa degan gurigu isku daldala fiiri marka raaxada iyo ciriiriga laguu sheegayaa inama alghinaa hina nafsi haninimada saxdaa waa nafta ilaahay qanaaco inuu ku siiyo ah, qanaaco ilaahay inuu ku siiyo waxa weyaan haddaad maanta qadada hesho ilaahayna kugu qanciyo khalaas qaniya ah, laakiin wax kasta hadii layskugu kaa shubo iimaankan alla kaa siibo iyo qanaacada khalaas waa ku dhammaata nolol mahayden cadaab al kula laaba Ah, waxaa leedahay labada kun iyo kontonka fakriga loo baabaa labada kun iyo kontonka magaari acuudu ah, bila dadkaa tirada ka balaayo madabku waa yaraan aho hawadaa halaabaydo dhibaato weynaa soo socotaad leedahay waxa weeyaan qanaacada kaabi marka waxa weeyaan ciriiriga lagu sheegaya waa qanaacadaba ah, qanaacadaba wey ma ahan waxa weeyaan in oo undhaqaabiilka eed weydo kaliya marka qofkaas quraanka aanka ka tegay faina lahu waxaa u sugnaaday maciishata nolol bankan ciriiri ah wanaxshuruhu waan soo kulminaynaahu ilaa yidhi qofkaas yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana acmaa xaala uu yahay mid indhala maalinta qiyaamahana isagoo indhala oo gebgebgablaha la soo taagi ummaddiina ay indhaleedahay markaasuu hadlay qaala wuxuu yidhahdaa qofkii qur-aanka adduunka ka jeestay rabbi rabbigaygiiow lima shay dartiis muxuu yahay maa istifaamiyaha laamujarla gelshay lima shay dartiis muxulimkaas aliftii laga jaro xashartani aad ii soo shiriday oo qiyaamaha ii keentay acmaa xaalo aan ahay mid indhala walxaal qad kuntu aan ahaa basiiran mid wax arka ilahay anugu adduunka markaa jooga indhaha lahaaye sababta aad indhala-aan qiyaamaha iigu soo taagtay xayta dadkii inay leeyihiin qaala ilaah marka wuxuu yidhaahdaa amru soo qadara mutade arinku kadalika waa saas abaalmarintu waa nuucaas waa noocaas oo waa nuucee atadka waxaa kuu timid aayaatunaa aayadaheenni qur-aankiyaa ku soo gaaray fa nasiitaa waad ka tagtay nasiya laba macnay luqa carabiya ku leedahay nasiya waa halmaamay bimacnaa saha iyo nasiya bimacnaa taraka hadda waxaa laga hadlaa waa tarki ma ahantanu tanu midii ahayd halmaanka qof halmaamay maba loo ciqaabee in allaha tajaawasa can ummatii alkhaطأa wاnisyaana wama stukrihu saasuu yihi nabiga sal اlah alay waslm nisyaan maba loo ciqaabo qofka ee waxa weeyaan nisyaanka luqada carabiga ahu macnaha labada macnaba kuleeyi oo ah tarki markaan tafsiirkeeda ugu tegi doono insha allah marka waad ka tagtay weeye kas aad uga tagtay qur-aankii oo ujeedo aad ka tagtay inaad caqiidaydo inaad ku cibaadaysato ayaad ka tagtay wakadalika sidaas aad uga tagtay wakadalika mila dalika nisyaan ka tegidda aad ka tagtay oo kale ayaa tuusaa lagaaga tegayaa alyawma maanta sidaad uga tagtay qur'aanka ayaa maanta naarta lagaaga dhex tegaya nacuudu bilahi minhu saasaa lagu leey saasaa waxa waxa weya waa meelaha ay ka qaataan culummadu qaacidada la yidhaahdo aljazaau min jinsi alcamal ha abaalmarintu camalkay ku nuucta qur'aanka sow kama aadan tegin indhala-aan iyo naar waa in lagaaga tago udkuruunii fadkuruunii adkurkum aljazaau min jinsi alcamal aayadaha tirada badan laga qaatay ka midta marka aljazaau min jinsi alcamal marka aayadahaas maxay noo cadeeyeen qur'aanka aanka baahida ummadda u qabto maxaa yeelay wax adduunka aan dalaal uga badbaadno aakhirana naar uga badbaadno wax looga baahi badan yaha jira ma jirto marka baahida loo qabo wey wa qaala tacaala ila wuxuu yidhi qad jaa'akum waxaa idin yimid min allah allah xaggiisa idin kaga yimid nuurun iftiin qur-aanka wey waxa la sheegaya nuur wuxuu kuu kala iftiimin xaqa iyo baailka shirkiga iyo tawxiidka kufriga iyo iimaanka dalaalka iyo hanuunka ayuu kuu kala caddaynaya qur-aankan haddaad fahamto xaqa fahmihi waxa weeyaan qof maalin joogaad qof maalin jooga iskaga darma mayaan laba shay waa u kala jeedaa qofka qur-aanka aan garanayna qof mugdi habeena jooga wey marka waa nuur oo xaqa iyo baadilka kala iftiiminaya kaanti jaakum waxaa idin yimid min allaahi allah xaggiisa idinkaga yimid nuurun iftiin iyo wa kitaabun kitaab kitaabkaasoo mubiinun xaqa caddaynaya mubiinun min abaana maadada abaana layidhaah laga keenay abaana laba macnoay aqbasha mucaddo iyo laazim mubiinun xaqa caddaynaya iyo baailka kala caddaynaya iyo mubiinun kitaab cad oo aan qarsoonayn laazim laakiin mucaddaha fiican inaad ka dhigto labadaba way culmmaduna way ku fasireen yahdii ilaahay wuxuu ku hanuuniyaa bihi kitaabka allaahu alle man qof ayuu ku hanuuniyaa ibtaraca raaca ridwaanahu raallaahanshadiisa qur-aanka dadkoo dham kuma hanuunaan dadkoo dham qur-aanka kuma hanuunaan dad badanaa inta xifdiyaan uu qur-aanku uusan waxba haddana dalaala ka celin dadna waxa weya waa ku hanuunayaan yaa ilaahay ku hanuuniyaa fiiri qur-aanka wuxuu ku man axada ilaahay ku hanuuniyaa ittabaca raacarid waana raalli ahaanshadiisa dadka marka horeetay qasad kala leeyihi qof ujeeddadiisu waxay tahay ilaahay muxuu raalli ka yahi bis dan kale mar wax asaga meel u yaallo oo uu ilaashadoo kale ma jiraan ilaah muxuu jecel yahoo raalli ka yahi wax alla wixii ilaahay jecel yahay waa waxa qur-aanku sunadu sheegaan taasu iska raaci caqiidada alla jecel yahay qur-aankii sunnadaa sheega iyagoo caqiida ka dhigan cibaadada alla jecel yahay qur-aankii sunnadaa sheega iyadoo cibaado ka dhigan siyaasadda la jecel yahay qur-aankii sheega ayaduu siyaasad ka dhiga xukunka la jecel yahay waxaa sheega qur-aankii sunnada ayaduu ka dhiga waxa weeyaan wax walba qur-aanka iyo sunadu ka isaga maqsadkiisu waa ilahay suu raalli kaaga noqdo dan kaleba male marka si fudud ayuu u qaadan qur-aanku wuxuu sheegayo qofkaas way qofka ilahay qur-aanka ku hanuuniya yaa waayo ciddaan qur anfacayno qof meel hawo u taalo caqiidaan meel u yaala mar hore wax iska aaminayba waxaasuu jeceliy aayad kasta wuxuu rabaa inay waafaqdo waxaasku asagu jeceli marka horeba musbaqan intaan qur-aanka uusan fahmin aad caqiido meel u yaallinba manhajaa meel u yaalla waxbuu iska jecelya waxaasu wuxuu rabi lahaa qur-aanku inuu raaco waa meesha waxa weyaan ahlu sunnuhu ay yidhaahdaan waxa weeyaan ictaqid uma stadil waxaan cafwan waa bilcagsigan ka dhigay istadil uma actaqid waxa weeyaan daliilka akri adiga marka hore meel waxa iska dhigan daliilka akri daliilku wuxuu reeb caqiida ka dhigayo diin iska raac waa qofkaas qofka qur-aanku anfaca walaa tactaqid fatastadilla fatadilla marka hore caqiido aadan kitaab iyo qur-aan ka qaadan meel ha dhigan ood markaas kadib qur-aankii daliilido qur-aanki waa jiidi marka waa soo qalloocin caqiidadan waa inay waafaqdaan manhajkan waa inay waafaqdaan manhajkan aad wado waa inuu waafaqo waa soo qalloocin hadduu qallecsami diidana waaba jabin bash aad siinba laazim waa inuu waafaqa alayu aaya oo waxa weeyaan hawadaas la waafaji waayo waa madaxa laga jabina soo uma jeedi marka taas hadda waa dalaal ma qofkaas qur-aanku anfici ma walaa yaziidu minhu ilaa bucda ilaahay uga sii fogaanaa mar kastu aayad daliishadaba maxaa yeele aayadiina macnaheediina waa bedeli muctaqadkeediina waaba diidayba soo uma jeedi marka qofka qur-aanku waa qof musbaqan aan meel wax sii dhigan ah, somaali waxay yidhaahdeen geerjir asagoo usha meeshuu ka goy lahaa yaqaan uu ku yidhah yidha halkaan ka jaraa meelay uga go-anta ah, halkaan ku dhuftaa gudinta uu leeyahay ama faaska ah, meeshaas ku dhifan kaas maya anaa qaan iska da meelayba uga go qofkaas marka qur ma anfaco manhajaa meel u yaal caqiidaa meel u yaal dariiqaa meel u taal waxaasaa diin uu rabaa inuu noqdo qur-aankoo dhan iyo sunada waa inuu ku kasbuu rabaa waxaas ah, kalla uma kalla qur-aankii adugu waa isseegayda ah, hawen kuu noqon maa qur-aanka laakiin qalbi khaali oo saafi ah ula imow qur-aanka aniisu waa raac markaas qur-aanka wuxuu sheego markaasaad hanuuni yahdi bihi llah qur-aanka waxaa ilaahay ku hanuuniyaa man qofka itabaca raaca ridwaanahu raallihaansadiisa yahdi bihi llaahu yahdiida ayaa laba mafcuul qaada oo toos ah laba mafcuul oo toos toosa ah ayay qaada midii koobaad waxa weeyaan <clears throat> man taas wey mafcuulka labaadna waa subula yahdi bihi llaahu ilaahay wuxuu qur-aanka ku hanuuniyaa man qofkii itabaca raaca ridwaanahu raallihaanshadiisa ilaahay raallihaanshadiisa qofka raaca subula salaami wadooyinka nabadgelyada ilahay kula hanuuniyaa wadooyinka adduunka looga nabadgelayo dalaalka aakirana cadaabka looga magan looga nabadgelayo wadooyinkaasa ilaahay ku tusaa qur-aanka qofka ilaah raallahashadiisa inuu raaca ka go ee aan dan kale lahayn wa yukhrijuhum waxaa ilaahay dadkaas raalliaanshada ilaahay doonaya ilaahay ka saaraa min adulumaati mugdiyaalka dulumaatu shirki ilaahay waa ka saari wuxuu u saarin ilaa nuuri nuuri ilaahay wuu ka saarin dulumaatu lkufri ilaahay wuxuu u saarin waxa weeyaan ilaa nuuri iimaan ilaah wuu ka saaray ulumaat lbida walinxiraafaat ilahay wuxuu u saarin ilaa nuuri asunna ilaahay weyna wuxuu ka saarin dhammaan fitanta iyo dalaalkao dhan kaasaa wada cad oo uu ku kalsoon yahay oo hadduu ku dhinto uu raalli ku yahay ee haddii cadba mar loo gooyo uu raaxaysana xataa iska daa inuu welwelo haddii dhib kastaa ku soo gaaro iska daaye saliid haddii loo kakaliyo ku raaxaysan mar hadduu qofku uu ku sugan yahay qur-aanka xaqiisa marka dariiqaasa ilaahay kula hadlayaa wa yukhrijuhum ilaahay dadka raalliaanshadiis raacay wuxuu ka saaraa min adulmaati mugdiyaalka ila nuuri iftiin uu saaraa ilaahay biidni rabbihim rabbigood idankiisuuna ku saaraa ilaah eh, biidnihi wey cafan biidnihi ilaahay idankiisuu ku saaraa dheh meel kaleaan usadriye biidnihi ilaahay idankiisuu ku saaraa wayahdiihim dadka raalli aanshadiisa raacaya ilaah wuxuu ku hanuuniyaa ilaa siraatin wado waddadaasoo mustaqiimin toosanoo jannada ilaahay tagta wa qaala tacaala ilah wuxuu yidhi alif lam ra xuruufulmuqaaca la yidhaahdaa insha allah markaan tafsiirka joognaan haddii ilaahay qadaro asagu oo insha allah aan macaaniday culummadu ku fasireen wax uun ka sheegi doonaa laakiin hadda waxaan uga gudubaynaa sida ugu nabadgelyada badan oo ah allaahu aclam ilaahay baa yaqaan alif lam ra macnaha uula jeedo Ah, macnaha uula jeedo rabbiga garanaa macnahaas oo culimmada gabal ka midu ku fasireen ahlu sunnuhu dhowr qowlay kaleeyihin halkan qowl kama laha aqwaal badanay kaleeyihin oo qaaraa tarjamay oo yidhi macnahana loola jeedo waana la yaqaan waana ahlu sunna iyaga laftirkooda laakiin qowlkaana iska nabadgelyo badan xuruufulmuqaaca laydhaha sagaal iyo labaatan suuro aa lagu bilowda isku celcelina waa afar iyo toban xaraf iyagana waxaa xuruufulmuqaacadoo dhan waa afar xaraf afar iyo tobankaas xarafaa waxa weeye sagaal iyo labaatan suuro lagu bilowdaa waxaana lagu dabdiyaa nasun xakiimun qaadicun lahu sirun taasaa lagu dabdiyaa waa afar iyo tobankaas xaraf nasun xakiimun qaadicun lahu sirun afar iyo xaraf weeye inta qur-aanka usoo aroortay oo xuruufulmuqadaca marka qowlkaasaan kaga gudbaynaa kitaabu mubtadaan usoo qadarayna waxaan leenahay haadaa midkaan qur-aankaahu kitaabun waa kitaab kitaabkaasoo anzalnaahu aan soo dejinnay ilayka xaggaaga aan nabiga subaro u soo dejinnay waxaan ugu soo dejinnay xikmaddu maxay tahay qur-aanka loo soo dejiyey litukhrija annaasa dadka inaad bixido darteed min adulmaati mugdiyaalka aad ka bixido ila nuuri iftiinka aad u bixido biidni rabbihim rabbigood idankiisana aad ku bixido marka qur-aanka cilada iyo xikmadda loo soo dejiyey maxay tahay waxay tahay in dadka laga saaro mugdiga shirkigu waa mugdi tawxiidkaa nuur ah kufrigu waa mugdi iimaanka nuur ah dulmiga iyo jahliga iyo fitantu waa mugdi waa waxa weeye nuur ah sunnada iyo xaqa iyo cadliga marka dadka kulli mugdigu tiradiiu ka bato hal mugdi maaha qur-aanku dulumaad uu yidhaahdaa ma yidhaahdo dulmi kaliya maxaa yla dadka dulumaadkay ku jiraan tiradii ka bad shirkiyaa jira bidacaa jirta waxaa jira dalaalaad kale kufriyaa jira ilxaadaa jira nifaaq iyo munaafiqnimaa jirta waxa weeyaan kulligood dulmi iyo jahliyaa jira baqiyiyaa jira isdil ayaa jira kulligood waa wada dulumaad soo maaha waxaasoo dhan in laga saaro oo nuurka iimaanka tawxiidka sunnada cadliga xaqa loo saaro iyo ilaah ku xirnaanta ilaa siraadi alcasiizi allaha qaalibka waddadiisa inaad u saarto sidaas ayaa ilaahay waayna wuxuu yidhi u soo dejinay kitaabkan ilaa siraadi alcasiizi allaha qaalibka waddadiisa inaad u bixido dadka alxamiidi allaha la mahdiyo allaha la mahdiyo jidkiisa inaad usaarto casiiska ka sife mudaaf ileyhiga marmara wax laga sifeeya maxaase badan mudaafka allaahi ka marka alcasiizida allaahi allah jidkiisa inaad u saarto ayaa loo soo saaray aa loo soo dejiyey qur-aanka alladii allihii waddadiisaa dadka qur-aanka u saareen lahu keligiis uu u sugnaaday maa shay fi samaawaati cihalyaalka ku sugan iyo wamaa shay fi lardi dhulka ku sugan waxa cirarka ku sugan iyo waxa dhulka ku sugan dhammaan allihii iska lahaa allahaasa xaqle wax loo khuduuca allahaasa xaqule in loo khuduuco allahaas dadku inay ku xirmaan taasay ku cisoobayaan adduunka aakhirana janno ku garayaane saasaa qur-aanka loo soo deji marka qur-aanka ummaddu baahiyay u qabta ilaa waa midka jidka alle ku ridaya mugdigana ka saaraya wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wakadalika mila dali wakadalika ay mila dalika aliixaa'i kadaalikada iyo milada taasoo kale markaad arto kadaalikada qur-aanka ku jirta ficilka ka dambeeya masderkiisaa lagu ishaaraa waa arki doona marka tafsiirka insha allahu la gaaro wakadalika kadaalikana owxayna a ka dambayda soo maaha owxayna mastarkeed waa maxay iixaa soo maaha asaga ku ishaa wakadalika mila dalika aliixaai waxyooshadaas oo kale u ilaahiyo sida aan ugu waxyoonay nabiyaalkii kaa horreeyey ee nabiyullaahi nuux iyo ibraahim iyo qayrkood sidaas iyo muuse iyo ciise iyo sidaas aan ugu waxyoonnay aan owxaynaa ugu waxyoonnay ilayka adigana nabi maxamedo la laisku shabaha marka waa wayigii nabiyaalkii hore iyo nabigeenna sal اlahu alيه wasalam isku sida loogu waxyooday wakadalika mila dalika aliixaa'i waxyooshadaas oo kale waxyooshadii nabiyaalkii hore loo waxyooday sidii ilaahay ugu waxyooday nabiyaalkii hore sidaas oo kale aan awxaynaa u waxyoonnu ilaahay yidhi ilayka adiga nebi maxamed aan kuu waxyoonnay waxaana kuu waxyoonnay ruuxa nolol waa qur-aanka ruuxdaas nolol maxaa yaele waa nolol nolol kale ma jirto sida jasadku cuntada ugu nool yahay ruuxdu waxay ku nooshay waa waxyiga hadday waxyiga weydo xayawaanka waa ka lidataa ulaaika kal ancaami bal hum adal waa ka lidataa xayawaanka xayawaanka waad aragteen weligiin ma rati rati eryaay oo wax ka raadinaa lama arko xayawaanku ratigu halow erya soo ma dibi dibi eryaase miyaad arag xataa dameerka fiili dameer dameer kale eryaa lama arkaa dameeru erya hadduu eryahay soo maa laakiin banu aadamku markuu ka tago islaamka iyo waxyiga nin nin eglaya iyo naag naag eglaya hata ama la arkay soo maa axuudu billah mhm. oo wax ka dayaydaanu la jeedaa marka waxa weeyaan ulaaika kal ancaami bal hum adal ah, hadda ilaahay waa mar hore markuu sheega oo uu leeyahay xoolaha iyo badinkaas leeyahay xoolaha haku shabihi waa ka liitaan ah, ha ku shabihi waa ka liitaan waa ka liitaan marka qur-aanku waa maxay waa ruux waa nolol Ah, nolol wey qur-aanka ruuxa nolol ayaan kuu waxyoonu ilaahay yidhi noloshaasoo min amrina annaga amarkayaga ka mid ah minta tabciidiyaedka dhigid amarkii alloo dhan nabiga looga waxyoodo amarkii alloo dhan miya loo waxyoodo maya in kamida waay min amrina annaga amarkayaga ka mid ah ilaa wuxuu yidhi subxaana maa kunta nabi maxamedow ma aadan ahayn tadrii mid og mal kitaabu kitaab muxuu yahay walal iimaanu iimaan muxuu yahayna ma adan ogeyn walaakin jacalnaahu ruuxda waxaan ka dhignay nuuran iftiin iftiinkaasoo nahdi aan ku hanuunino bihi iftiinka man nashaau qofkaan doonno min cibaadinaa addoommadeenna xaala uu ka mid yahay qofkaas wa innaka adiga nebi muxamadana latahdi waad hanuunidaa dadka ilaa siraatin mustaqiimin wadda toosanaad ku hanuunidaa marka fiihi halkan waxaa aayaddan ilaah ku leeyahay maa kunta tadrii mal kitaabu la imaam nabigow intaan nabi laga dhigin oo aan laguu waxyoon iimaanka iyo kitaab wuxuu ma adan kale uqun macnaheeda amaad u fahantaa nabigu inuu shirki ku jiray kalla ahlu sunnuhu itifaaqay ku yihiin nabiga sala allahu calay wasalam afartan sano uu jiray markii nabi laga dhigay ka hor weligiis shirki kuma dhicin sanamyaalkii toorkiis caabudayeen weligiis ma caabudin ah, weligiis iimaanu ku sugna isagu ee nabigu mushrik maahayn ogu ma garata marka god ha ku dhicin nabiga ku kugafidda lagu gafaana waa kufr ee meel sate maahan ogow nabiga marka qabla alwaxyi waxa weeyaan shirki kuma jirin tolkii shirkigay ku jireen waa kii marka dambe inta la yaabay ka tagay soo maha oo qaarulxiraa galayba ha inta la yaabay dadku waxay ku sugan yihiin iyo foolxumadey uu ka tegey marka shirki kuma jirin nabigu sala allah alay sl qabla alwaxyi laakiin wax uusan oqoon oo qur-aanku sheega waa maxay waxa weeyaan waa sidaan u fiirso maa kunta ma adan ahayn tadri mid og malkitaabu ay axkaam alkitaabi wala aliimaanu walaa tafaasiila aliimaan iimaanka tafaasiilu leeyaha soo maaha oo qur-aanku sheegay ee qur-aanka ma oqon marka tafaasiilshaas ma oqon axkaamta qur-aankan ma usan oqon laakiin macnaheeda ha ka fahmin mushrigaad aheed maa mushri shirki ilaaha ka ilaaliyey ilaaha ka ilaaliyey diintii nabi ibraahim baqiyadeediiu hayst waaba ku cibaadaysan jireen sooma qaarulxiraa jebelkan oo jabalunuur la ydhaha xujaydu qaarkooda quraafiyiinta ay tagaan oo ay ka soo dhacaan mararka goboloo dhabarka ka jabaan buurtaasuu ku cibaadaysan jirayba ah, buurtii oo waxayuu nabigula sogay jabalu waxaa la ydhaha qaaru xiraana waa la ydhahdaa jabalu nuur ah laakiin hadda loo yaqaan marka kitaabbiga iyo sunadhigeeda ma jirto markaad xagka aado buurtana kor ha marka dadkii waxa weeyaan kayran waa jecelihin laakiin kayrkii ma wada yaqaanin soo ma marka wuxuu leeyahay aawa jabal nuur baradu xajka tago mid caraboon u naxaynoo tagsiilaha isagoo lacagta ka rabaa le ah, jabalnuur waa kan ken kaasuu lacag aan wax macquul ahayn inta jab ka siisto uu wareejina maanta o dhan buuruu ku wareejina siuusan udhihin waryaa meesha waa dhaweyda xaad ii dhacay siuusan udhihin buuruu ku wareejina markuu daaliyo uu geynaa meeshan waa meesha agteeda markaasuu koraa siuu koraa waa hadde buur saas markaad ufirid inaad wareertaad ka cabsayda ka war siuu koraa dhaaranta soo dhaankaas ka kala go-ay xajkiisi eber naftii qatar marka waxaas khuraafaadka waa la iska ilaaliya khuraafadu adduunkay xataa dhib ladan tanaakire la gaari marka buurtaas korkeedu ilaahay ku caabudi jiray nabigu sala allahu calayh wasalam buurtaas korkeeda aa ilaahay nabigu ku caabudi jiray sala allah alay slam laakiin nabigu ma dhihin idinkuna ku caabuda xataa markuu ku caabudayo waa inta loo waxyo waxyiga ka hor markuu ku caabudaayo xataa bacda waxyi marna ma aadin fiiri meeshu marka meel cibaadad gooniya loola qasa inaysan ahayn markii kadib nabigu ma aadin badna uma dirin soo ma jeedin ilaa waxa weeyaan waxyigii lagu soo dejiyaa nabiga looga daydaa sooma marka waa sidaasay ogow marka iimaanka tafaasiilshiisa ma aadan oqoon weeye kitaabkan axkaamtiisa ma aadan oqoon sidaasaad leedahay ey maa kunta tadri axkaama alkitaab walaa tafaasiil aliimaan walaakin jacalnaahu annagaa ka dhignay huudan ka celin ruuxdii celi nabiga loo waxyooday walaakin jacalnaahu ruuxdii waxaan ka dhignu ilaahay yidhi nuuran nuur aan ka dhignay nuurkaasoo nahdii aan ku hanuuninayno bihi nuurka man ashaau midkaan doono min cibaadina ka mida ilahay nagu daro kuwaas uu doona isagu waxa weeyaan dadkoo dhan ku hanuuni maayaan dad ilaahay doortay oon dan kale lahayn oo ilaahay raalli ahaanshadiisa inay raacaan ay ka go-an tahay dadkaasa ilaahay qur-aanka ku hanuuninay ilah wuxuu ihi subxaana wainaka adiga latahdii wainaka adiga nabi maxamedow sala allahu calayh wasalam tahdii waad hanuunidaa latahdii waad hanuunidaa oo dadkaas la latahdii annaasa hadaada ficilkan ah laba mafcuulay toos u qaadataa mar dhaweed nagii soo marnay yahdi bihi bihillaahu man iyo subula marna midka koobaad inta toos u qaadatay mid dambena ilaa ku gudubtaa waa tan haddaan dul taagan innaka adiga nabi maxamedow sal allahu calah wasalam tahdi waad hanuunidaa annaasa dadka weeye ilaa siraatin waddaad ku hanuunidaa waddadaasoo mustaqiimin toosan aayaddan ilaahay wuxuu leeyahay nabi maxamedow dadka wada toosanaad ku hanuunida halana waa naga aayaddii kale akrinay abu daalib markuu dhinto kufri ku dhintay ilaahay waa kii soo dejiyey innaka adiga nabi maxamedow sala allahu calay wasalam laa tahdii ma hanuunin kartid man axbabta innaka laa tahdi man axbabta qofkaad jeceshay ma hanuunin kartid aayaddan alla wuxuu leeyay waad hanuunidaa dadka marka ma iska hor imaanaya maya shax iska hor imaad laydhaha ma jiro qur-aankaan lagama helo wax iska hor yimaada walow kaana min cindi kayrillaahi lawajaduu fi ikhtilaafan kaiira meelaan allahayn hadduu ka imaan lahaa markaasu iska hor imaan lahaa laakiin hadda allu ka yimido iskama hor yimaado hidaayada laba hidaayatu dalaala walbayaan in xaqa la caddeeyo xaqa in la caddeeyo xaqa in la caddeeyo hmm. ina calaynaa lalhudaa uu ilaah yidhi ballan waxaa aho dushayda ahaaday inaan xaqa caddeeyo si qofkii baadiyoobi lahaana u baadiyo qofkii hanuuni lahaana u hanuuno ina calaynaa lalhudaa hanuunka aayaddaasu sheegaydo hidaayatu dalaala walbayaan wey ah, waa in dariiqa la caddeeyo oo la yidhahda dariiqaas sidaas haddaad caqiidaydo saasna u cibaadaysato jannada allaa ku geli sidaas haddaad yeeshood caqiidaydo saasna aad intaas samaydana naartaad ku geli taas waxaa la idhaha hidaayatu dalaala walbayaan maxaa kaleeto hidaayada kalena hidaayatu tawfiiq wa taxqiiq wey hidaayatu qofka in hanuunka qalbiga laga gelsho hanuunka in qalbiga laga gelsho oo la waafajiyo kaas waa hanuunka oo qofka toosnaanta in qalbiga laga gelsho midka nabiga loo sugin marka waa kee waa hidaayatu dalaala walbayaan inuu xaqa caddeeyo soo xaqa ma caddayn ah, wuu caddeey hidaayadaasa loo sugin waa midaas midda aan dul taagana aayadda dul taagana dadka waad hanuunine oo xaqaad u caddaydaal tii laga anfiyay oo la yidhi ma hanuunin kartidna hanuunka qalbiga kuma abuuri kartid wey ilaahay baa qalbiga hanuunka geli kara ilaahay baa qalbiga hanuunka geli kara ilahay qulubteena hanuunkaa geli wa inaka adiga nabiga subano latahdii waad hanuunidaahoo xaqaad caddaydaa ilaa siraatin wado ayaad ku hanuunidaa dariiqaasoo mustaqiimin toosan siraadillaahi ka bedelo mudaafu ilayhga siraadka ka bedelo hore siraad illah ilaahay wadadiisa dadka ku hanuunidaa alladii allihii wadadiisa dadka ku hanuunidaa lahu keligiis uu sugnaa maa shay fi samaawaati cidharyaalka ku sugan iyo wamaa shay fi lardi dhulka ku sugan waxa dhulka ku sugan ee makhluuq ah dhammaantood jinniyaysi qaybkood iyo waxa samaawaadka ku sugan allah iskale ee mudanaka maadaama uu leeyahay oo u abuurtay inay caabudaan allahaasaad dadka ku xirta nabiyo alaa daraaruga ilallaahi allah intii ka ah ayay tasiirulumuuru tarjiculuumuuru arrimuhu u laabanaya arrimahoo dhan waxay u noqon doonaan allah ilaahay baa wax walba u noqon doonaa halkaasaa wax lagu kala saari waqad katabtu waan qoray uu yidhi shiiku waqad katabtu waan qoray uu yidhi shiiku haadihi lmuqadimata midaan qofka daalibka hor marinaysa ee ardadii kufilkaheed ka sara marinaysa waa aan qoray ilaahay uu yidhi shiikhu shiikha kitaabka qoraa yidhi waqad katabtu waan qoray haadihi lmuqadimata midan oo daalimka hor marinaysa mukhtasaratan xaalo ay tahay mid la soo gaabiyey waa kitaab gaaban waxa weeyaan mukhtasarka waxaa la ihahdaa maa qalla lafduhu wa kaura macnaahu waxaa la idhaha shayga lafdigiisuu yar yahay macnihiisuna ballaaran yahay marka muqadimadan way yartahay laftigeedu dhowr usbuuca waa looga gudbin insha allah laakiin macnuhu waa ballaaran macna aad u weyn weeye bixasabi taysiirillaah ilaahay siduu iigu qadaraan u qoray xasab laba macnay leedahay bimacnaa qadar wey marka marna waa bimacnaa kaafi isku si looma shaqlo marka markay bimacnaa kaafi tahay siinta waa la reebaa xasbuka ad leeda waxaa kugu filan xas fiiri waa la reebaa marka bimacnaa qadarkana siinka waa la kordhigaa bixasabi bixasabi taysiirilaahi ilaahay siduu iigu qadaray bimacnaa qadar wey markaa sidii alla igu qadaray ayaan u qoray tacaala allah sarreeye min imlaai lfu'aadi qalbiga meerintiisaana ka qoray kitaabkan markaan qoraayey inta maktabad dhexgalo kitaab hebel ka firiyo ku qoray kitaab ka firi maya korkaan ka qori kule kitaabkaas waxa wey markaad ariib markaasaad arkayda waxaad arkayda ilaahay cilmiga uu ku galladaystay u ku manaystay kitaabkaasoo dhan korkuu ka yidhi ah, calaa dahri qalbi uu ka qoro ee kitaab kama soo firin ulamana laaba ah, kitaab kama soo firin ulamana laaba marka taasu cajaaibka waxay kutusayda ilahay uu ku galladaystay oo u siiyey waxa weeyaan waxa cilmiga lagu helaana waxa weeyaan waa taqwada u asaleh ogow iyo juhdiga waxa weyan sheikaas waxaa dhici jirtay yuu yidhi mararka gabal aayaddan intaasoo kitaab inaan ka fiiriyo intaasoo tafsiir boqol tafsiir muu ahaa wax saasoo kale fiiri oon haddana macnaheedu ii caddaan waayo oo aan intaas markaas meelaan qofna tag joogin tagoo sujuudo aan idhaahdo yaa mucallima ibraahiima wa aadama callimni ilaahay aadam iyo ibraahim baraw i bar oo ilahay ii soo ma jeedin boqol kitaab inaan ka fiirino iska daayo shan kitaab inaan ka soo fiirino macnaha aan sheegayno ma awoodna maam ya midba inaanaan ka fiirino lado iska istaagnoon ilaahay wuxuu yidhi Ah, si aan ilahay ugu been abuurano subxaan waxa weeyaan caalim mujtahidana boqol tafsiiru ka fiirin markaasu haddana ilahay u sujuudan u booyin markaasu siduu u booyahay ilahay qalbigiisa ku furi soo ma jeedin marka waxa weyaan cilmiga qaabka lagu gaaraya ma aha walaale waxa weya si iska xoog iyo bilqaab maaha waxa weya waa in dariiqiisaan marnaa oon juhgila bixina u tadarrucna isku dulayna oo aayadda macnaheed marku kugu adkaado laga raadiyaa meeshay ku qoranta lagu waxyooma dadaan raadi waana ilaahay weynaano waa la baryaa si ilaahay kuugu furo min imlaai fuaadi qabriga meerintiisa ayaan ka qoray wallaahu alle alhaadi asagaa ku hanuuniya qofka ilaa sabiili rashaadi wadada hanuunka ilahay asagaa ku hanuuniya wadada hanuunka ilaahay asagaa ku hanuuniya qofka intaasu muqadimadii ahaa marka markaas kadib ayuu shiku wuxuu bilaabay kitaabkii oo usuulu tafsiirka ahaa marka cuwaan ayuu u sameeyey waxa weeyaan sharaxa sheekh maxamed saalix uthaymiin ciwaana ku qoran ciwaanku laakiin matniga ma matnigu ma laha marka wuxuu yihi faslun intaasa matni ah laakiin waxaa dheeraad ku ah waxa fasalku ka hadlaa inaad fahamto xooga ciwaanku wuxuu kuu soo dhoweeyaa maqsuudka fasalkan fasalkan wuxuu ka hadlaa fii ana nabiya nabiga sala allahu calayhi wasalama bayana inuu u caddeeyey liasxaabihi alqur'aana qur'aanka Eh, bayana inuu cadeeyeen dhe liashaabi asxaabtiisa macaaniya alqur'aan aan rabaa qur-aanka macaanidiisa fasalkan wuxuu ka hadlaa inaad ogaato saxaabada inuu nabigu qur-aanka u fasiray ee lafdiga inta ku dul akriyay kama tegin ta lafdi ku dul akri iyagoo carab ah oo luqada carabiga wax bedelay la arag iyo wax dheexay oo luqadoodii qur-aanku ku soo degay haddana nabigu quraanka u fasiri jiray saxaabada sida uu lafdiga markii alla u waxyooda ugu caddeeyey saasuu macnaha qur-aankan ugu caddeeyey taas markaad ogaato waxaad ogaanaydaa qur inaan caqli lala aadin marka ah, ee macnihiisa iyo lafdigiisaba talaqi waa in lalagala kulmaa cidda ehelka u ah sidaas ayaad ogaan marka fasalkan wuxuu ku hadlin faslun fasal weeye oo faasil ahoo kii ka horreeyey iyo kan ka dambeeyu kala saarin wuxuuna fasal u yahay fii ana nebiya nabiga sala allahu calayh wasalama bayana inuu u caddeeyey liasxaabi asxaabtiisa macaaniya alqur'aani qur-aanka macaanidiisa inuu caddeeyey yejibu waxaa waajib uhu yidhi shirku an yuclama in la ogaado ana nebiya nabiga sala allahu calayhi wasalama bayana waa u caddeeyey liasxaabihi asxaabtiisa macaaniya alqur'aani qur-aanka macaanidiisu u caddeeyey kamaa sidiiuna ugu caddeeyey bayana uu ugu caddeeyey lahum saxaabada alfaadahu alfaad alqur'aani qur-aanka alfaadiisa fa qowluhu ilaahay hadalkiisa tacaala allah sarreeye oo alla yidhi litubayina inaad u caddaydo linaasi dadka maa qur-aankii nuzila la soo dejiyey ilayhim xaggooda macnaha waxay ayaddu ahayd waanzalnaa ilayka dikra ilaah wuxuu yidhi waanzalnaa waan soo dejinnay ilayka xaggaagaan u soo dejinnay nabiga suubanow addikra qur-aanka maxaa loo soo dejiyo nabiga loogu soo dejiyey litubayina inaad u caddaydo darteed linnaasi dadka maa diinka nuzila la soo dejiyey ilayhim ayaga loo soo dejiyey aayadaasu si sariix ah maxay u caddaynaysaa waxay caddaynaysaa sababta qur-aanka nabiga loogu doorto loogu soo dejiyey inay ka mid tahay xikmada inuu asagu qur-aanka fasiro ah. marka ilaahay maadaama uu sidaas ugu soo dejiyey nabigu ma gutay shaqadaas mise ma gudan shaki yar kuma jiro waa gud xajatu wadac markii la isugu yiri waa kii weydiiyey ah. war ma soo gaarsiiyey diinkii ha waa na soo gaarsiiyey Ah. alaa hal hmm. marka waxa weeyaan qur'aanka nabiga waxaa loogu soo dejiyey dadka inuu caddeeyo weliba khaas ahaan masaa'ilka ay isku khilaafaan taasna aayad kala saas u caddayday oo si gara u nas garayday wamaa anzalnaa calayka alkitaab wamaa anzalna calayka alkitaaba ilaa litubayina lahum ladii ikhtalafuu fiih qur-aanka wax kale kuuguma soo dejin waxaan kuugu soo dejinnay masaa'ilka dadku isku khilaafaan inaad u kala saarto ood u kala cadaydo ood u kala caddaydo sidaas darteeda shaqada nabigu waxay ahayd sala allahu calayh wasalam qur-aanka inuu u fasiro saxaabada oo dadkii la joogay uu u caddeeyo masaa'ilka laysku haystaan uu kala cadeeyo qofka wa nabiga dhaxlayna shaqada laga rabaa waa middaas qofka nabiga dhaxlayna shaqada laga rabaa waa middaas nabiga asaga yaa u caddeeya u fasira ha asaga laftigiisa aygiisa ku fasiri ogaada asaga laftigiisa waa loo fasiray maxaa ilaah yidhi ina calayna jamcahu wa qur'aana faidaa qara'naahu fattabic qur'aana uma ina calayna bayaana ilah wuxuu yidhi aniga marka qur'aanka malaku jibriil akrinaya ha ka daba akri nabi maxamed oo dhegayso nabigu waa ka daba akrin jiray sala allahu alay wasalam malaku jibriil markuu yimaado ku dul akriyo waa ka akri jiray wuxuu isleeyuu kaa madoobaa ilaa hadduu kaa tega malabkuy aqabati markaasa ilah yidhi degdegi iska joog ha degdegin ha ka daba akrin annagay dushayda tahay inaan ku qur-aankan inaan soo jamcino ah, ina calayna jamca huwa qur-aan inaad qur-aankan ta kuu soo jamcimoon xaraf kaa oo aad akrido anay annagayna saaranta haddana kadib uma ina calayna bayan inaan ku caddayno macnihiisa kuu fasilnana annagayna saaranta saasuu ilahay marka ilaahaa u caddeeyey marka bayana linnaasi kamaa buyina lahu sidii dadka waa u caddeeyey sidii loogu caddeeyey marka nabigaa loo cadeeyey asna dadku ugu cadeeyey sidii loogu cadeeyey marka aayadahaas iyo aayada ka badan ayaa tusayo aad u fara badan waxa weeyaan qur'aanka in nabigu fasiray oo uu saxaabada u fasiray bal waxa weeyaan xadiidka nabiga sal اlahu calayه wasalam ee nabigu yidhi khayrukum man tacallama اlqur'aana wa callama waxaa idin qayr badan qofka qur'aanka barta kadibna dadka bara maxaa loola jeedaa ma lafdigaa loola jeeda mase macnaha alcalaama ibn اlqayim aljawsiya kitaabkiisa miftaaxu daari sacaada wuxuu yidhi juska koobaad safxada siddeetan iyo afar wuxuu yidhi qowlkaas nabiga salى اlahu alay wasalam oo uu nabigu leeyahay khayrukum man tacallama اlqur'aana wacallama waxaa soo gela yidhi yatanaawalu tacalluma xuruufihi wa tacliimahaa wa tacalluma macaaniihi wa tacliimaha waxaa soo gelayuu yidhi dadka inaad qofku inuu barto xuruufta qur-aanka dadkana uu baro waa soo gelaa qofkaas xadiiska macallimiinteeni miyiga joogtay ee qur-aanka aan tafsiirkiisa oqono lafdiga hayday ee lafdiga nadarayda xadiiskaas waa soo gelaayo dadka dadka ugu qayrka badanay ka mid noqonayo fiiri ah, lafdigii uu bartay dadkiina waa bara kuwa wuxuu yidhi waxuu kale soo gelayaa waxa weeyaan macnihiisa qofka bartay dadkana baray taasuna waa soo gelaya xadiidka markaasuu yidhi wahuwa ashrafu qismay cilmi weliba labada qayboodna taasaa sii sharaf badan oo qofka lafdigii inta bartay dadka baraya dadka qayriyadaas waa soo gelaya qofka inta macnihii bartay dadka barayaana waa soo gelaya kaas dambana sii daro oo sii sharaf badan sababtoo ah qur-aanka soo dejiyey saddexaa loo soo dejiyey xala waa soo sheegay in la akriyo waa loo soo dejiyey sidaasuu ku soo galay macalinka lafdiga bara xikamtii loo soo dejiyey qayb kamiduu ka qayb qaata soo ma jeed in inta cilmigiisa la fahmo lagu dhaqmana waa loo soo dejiyey waana haayada weyn haayada weyn wey oo loo soo dejiyey ilaa waa tashriic qur-aanka lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxa waa tashriic iyo sharci dejin haddaanba macnihiisa la fahmin wax la caqiideeyaan wax lagu camal falana mara marka shayga ugu weynaa weeye macnuhu qofka marka macnaha ugu weyn xadiiskaas waxaa isna soo gelaya qofka inta macnaha bartay dadka baraya yaa ugu horeeya marka oo lafdigana bartay macnahana bartay dadkana baray nabi maxamed sal la a asagaa macnahaas ugu weyn qaatay marka nabiga sal lahu alay wasalam waqad qaala wuxuu yidhi abu cabdiraxmaan assulami waa cabdullaahi bnu xabiib magaciisu weeye waqad qaala wuxuu yidhi abu cabdiraxmaan assulami waa cabdullaahi bnu xabiibe wuxuu yidhi xadaanaa waxaa aladiina kuwii kaanuu ahaayeen yuqri'uunanaa kuwa noo aqriya alqur'aana qur'aanka wadaalika mihaalkiina ka cumaan ibnu cafaan oo kale weeye wa cabdullaahi ibni mascuud oo kale weeye wa kayrihima iyo labadaas qayrkood waxay noo sheegeen saxaabadaasu annahum saxaabadu kaanuu waxay ahaayeen idaa tacallamuu markay ka bartaan min annebiyi nabiga sala allahu calayh wasalam cashra aayaatin toban aayadood lam yujaawizuuha kama gudbi jirin xataa yatacalamuu ilaa ay bartaan maa fiihaa waxa tobanka aayadood ku sugan oo min alcilmi cilmi ah iyo walcamali ku dhaqmid lafdigii marhore ka barteen maxaa ku xiga cilmigii maxaa ku xiga camalkii sow saddexdaan kala sheegnay maaha saddexdaas ilaa ay nabiga ilaa ay bartaan tobanka aayadood aayad koobiy tobnaad kuma dara jirin saxaabadu qur-aanku sidaas u anfacay saxaabada qaaluu waxay yidhahdeen saxaabadu fatacallamna alqur'aana qur-aanka lafdigiisii yaan barannay waalcilma cilmigiina waa barannay waalcamala ku dhaqmidiinna waa barannay jamiican xaalu dhan yahay aarkaas imaam axmed aa wariye musnadkiisa ibnu jariiru dabarayna muqadimada tafsiirku ku wariyay waana aar haabita weeye halkaa iska joogo allah subxaana wa tacala allahuma sal allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed